اجتهادي انت واي معنى حساس واي وتعلم يدلك عما قلد بصيرا قلد وحوساسا ثقة خفلو كرسوين هاي عارفا او كسايو ولو خفت أساس هاي أدون هذا نكا أدون وعارفا او كسايو بالأدلة كسايو او امرأة أهاتو ناك او عارفا كسيسة بالأدلة ilahay qowlkiisa yani u daliila fasaluu ahla الdikri in kuntum laa taclamuuna ahlu dikri su-aala ninka dadka cilmiga kule su-aala in kuntum laa taclamuuna yani fasiqi iyo magaciisi mayski khalaafsa iyo غayr lcaarifi fain sallaa kafkaas hadaas dugta saad bilaa bilaa taqliid qadaa salaadii waa soo codeeyaa waa soo codeeyaa waxaruma waa xaaraam ahaada wain yani qadara haddaa sugaado waxaa sugaadaa yani ijtihaadkii waa yuwaadaa taqliid waa yuwaadaa masaladii afraad waaye fal asaxu olka fiyawida badan wujuubu tacalumi barashadii waajib intahay waay waayo xurumu taqliid taqliidkii waa xaraam ahaadaa ninka qaadirka ahaa macnaha waxa waaye xaram ah oo ijtihaadi waad ama taqliid masaladii afraad waaye ijtihaadaska caajisi balsusayno hubigii barashadiisi fakrudeenkii banaatnacshi aduladii barashadoodii a rabaa naftiisa ijtihaadkii a rabaa ijtihaadkii nafsul ijtihaadaska caajisi aduladii barashadoodiina macnaha waaye cadfi wacatu tafsiir indhooda oo magaciisa inta aan qabin amase qalbi aan qabin basarka iyo basiir bala taas saa ninkaasi nin caarifa oo adilatulqibla kasaayo walo adoon ahaado caarifa oo magays cimraa oo caarifa wakaas adilada macalu kasaa kasaa si fasal ala dikri in kuntum laa taclamuuna hadii adilada asugaado aan niri wain qadara fal asax wujub tacalum adila yani as uwaadi karaa as awoodi karaa inaas yani barto tacalumkaasay marki safar asrabo oo safar asrabo inaad safro inaad barta waajib waayo turiidu safar marki safraayo inaas barto waajib waaye marki safar aad doonaayo wujub waaye maxaa yeelay yani safar musaafirka xaajadiisi caam waaye sfraay caam ay u tahay iyo istibaaha kubadaha yani inta may tahay inta maata duuraas galaa waa kuwareertahaa adiladii ki u daciif ahay waa soo ogaatay inta weesha sbaktin ay kimaaysa xagaaga iyo jilaalka inaad barto qoraa mayg soo baxayso iyo mayg udhacayso waa kaas waa adila tidhacaysa aheed eh qudbigii iyo banaatulnacashkii iyo farqadeynki iyo kankuwaasay ahaayeen intaas yani inaad barto waajib waayo haddi safraayo wujuub ceen waayo haddi safraayo ama haddii oo safri musaafir as ahayn oo xadar as joogo oo macnaa xaadir as yahay beliska as joogo haddii safraayo wujuub fardulceen waayo yani waajib waayo inuu barto adilat اlqibla inoo barta waajib waaye taqliid waa ku xaaraan markaas inoo barta waaye marka haddii siwaaj waa inaad barto a waajib ah haddii usiga safraayo waa markii safraayo ama haddau safraynoo belisia iska joogo ee fardu kifaaya waaye markaas maxaa yeele fardu kifaaya waaye nin hadis yaqaano ninkaasaa la weydihaa yani ninkaa mar hadii fardukifaaya waxaa lihaa sikaafintii fardigeeda waaye shayga fardka ah oo halkoo hadii yani asuubiyo inta kale oo fardiga iska dhacaaya fardukifaaya lihaa maxaa yeele suubana salawaatu llaahi wasalaamu calayhi iyo salafkii saale ahay oo ka dambeeyeen dadka kuma laaziminin adilat lqibla inay bartaan maku wujuhdin uruud salaa fi ataan khilaafsan ama shuruud salaa min kasta ina farta waajib waaye arkan salaa min kasta ina waajib waaye arbaceen noqdo ama tan yani orku kifaaya waaye nabi ma soo guuriy iyo salafki saalix ahaa in habeenka tacalum adilat qibla ina bataamka walaagin dad hadday yaqaanin inta kale waa ka dhaceysaa ku yaqaanina weydaha kuwaas sheegan safar maxaa yeelay marki sabab al istibaha badaa hadis belka waxaa dadas yahay fardu kifaaya waay maxaa yeli waxaa sugnaa waxaa iska sugnaahaa waxaa iska sugnaa kartaa marka hadii oo markii oo marka waxaa sugnaa karaa hadii yani oo meeshii oo qiblada aheyd hadis qaabulo ma yani oo sugnaa karaa inta hadii loo toos yani ma isu tooso bacd dalika yani miy mar hadi isu tooso as ogaado miy qibladeed loo sheego maanka oo toosi karaa waa qaafila mees qaafila markaasi maxaa la yidhi wayaxrum taqliidu taqliid waajib xaaraam ahaadaa hadii mar mihi oo qiblada sirka loo sheegay as ogaaday asbarta inkaan jira as ogaaday meeshaasi makasta yani meehaas hadis ogaado meeshas ogaaday hmm. inaad qaabilo yani ma waajib takliid waa ka xaaraam in qadara falaa yasixu jubu tacalumi ninkii waman sallaa ninkii oo dugtaa bilijtihaadi ijtihaadku dugtaa oo fatayaqana oo tayaqana yaqinsan oo hubsada alkhata gef yaqiinsada ataa yaqiinsada xagga jahda inaadku gefi amase midigta ama dagaxaysiga qabla wakti ofihi qadaa waa qadayaa iladrmana qabano iladrmana qabano macnaa hataa ada heli marna ku dhacaysa taale waay marka wuxuu yani asdubtka bacdiya salaada asdubtka bacdi oo salaadii asbahi aad hubsadi yani inaad gafi inaad gaf ku jir waa gafansa maha maene kabadi maha ma jirina meel kalaad gafku oo qabeeyaa adaa fi adhari qulubka yaqanahu hada yaqana hadau yaqiinsado huu qiblayiwa fiiha fi salaati aa ah, faluu tiiqin hadday yaqiinsada hu khatayis yaqiinsaday jabkii aad yaqiinsaday fiiha fi salaati salaad dhexdeys yaqiinsaday wajaba waxaa waajibaa waxaa ku waajibaa korkiisii waxaa ku waajibaa waxaa ku waajibaa fi istinaafihaa salaadii socoddoonteedii waxaa ku waajibaa hadii lagu dhiso qadrigii wujuubkiisi markii salaada la degi maxaa yeelay waxkii hadda loo tagi karo oo loona wii tagi wax loona kara ma jiro oo ka wajab isticmaalku ah. qablika ah, macnaha waxaad ogaatay adoo salaada ku dhex jirtid oo salaadii ad degin qiblada mahad dukniyeysi dexdaad dukniyeysi oo adiga udukata inay ahayn ad ogaat salaada ku dhex jirta salaadii so ku dhex jiro ribo as dhamaynin aba as ogaadi yani qiblada inaa jahadiisu dugti isaga inay ahayn markaasay meehaas yani waa soo cusboonayhaa inaadkeeda wujuwa waaadka haddaas bilaaba qiblada ujeysaa yajibu itinaafi salaati salaadii oo xerashadeedii as bilaabi markaasa yani markaasa salaada xaysido bilaawaa macnaha ka yجib waxaa waajiba ah isticmaalku salaati salaada inaa yani asa cusboonaayo macnaha xerashadeedas bilaaba xerashadeedii markaasaas xerahaan weyntu farbad kod lahu tacaala allahu akbar qasbiha <clears throat> wain tagayara haddaw door soomo qabsiiyo ijtihaadhu ijtihaadkiis hagaajiso mana door soomo camila bishaani ijtihaadkii hooyay hagisa door soomo camila waxau ku camal fashaa markalamaad waayo in tagayara hadoo door soomo osoo dugtii oo salaadii kudarsaaniya yani ijtihaadkii eh. ad door soomo camila bishaani ijtihaadka lamaad oo ku camal falaa ijtihaadkiisa isbedelay hujuub eh. waayo salaad fijiriya ama fijirina farqi male maxaa yeelay jaf la-aanta mala hiisi waay jafkana wax la ogyahay maha macnaha waanta waay ninka jukahaayi yaaba ha doorsoomo musalligiya yani waxaa doorsoomo salaad ku jira ama ku jirin ijtihaadkaas macnaha waxaa is saxdaadka dukarti waxaa awaasi markaas inaa qiblada oo yani aad umaleysi yani meelka ay malahaadii aad doorsoomay soomay waa isbedeli waxaa sid naftaadii mehala dudukatay mehaad udukatay bilaashas ahay markaad dukahaysi oo meeshii oo qiblaa ad umaleyhaysi haddana waadka yani door soomtay meshii aad dukati bilaahis ahay ad qaabishi kamid malasi ma aha ad tiri maad dukati ma ahe kadada mehan mehan waaye mehan waaye mehan waaye camila bisani kalamaad qofku bedelmi ad ku camal fashaa yani waxawaay hadda mayhan yani madoof ata mayaqiinsanin laakin dadkii mayaqiinsanin oo mahubsanin laakin waxaa doob soomay ijtihaadkaaa doob soomay amila bisani kalamaad ku camal falaa isiri meeshaan waayo maasida mahda walaa qadaa calayhi qadama korkiisa ma ahaanin laa qadaa calayhi macnaa marka saani asdagaalay qadama حataa waxaa kamid ah, xataa law salaa haday u jirto arbac rakacaatin afar rakcadood as jirtay law salaa alaaan hajirta arbac rakacaatin oo afar rakcadood ah biarbac jihaatin afar jihaas u jirta bilijtihaad fardigii lasoo sheegaya shardiha ijtihaad asku jirtay rakcatihula manaa ragcadii horaysay jihaas qaatay maعda dalika waxa u cadaaday usugii qiblada inaa jahda ay ahayn oos waxaa siiri qiblada jahdaan kala waay jahdaan kalaa jabtaa gefkiisiya yaqiin usiga agtiisi ahaadi asla xariirsadi gefkiisiya yaqiinkii kale hata as heli u xariirsaday meeshaas marka fi arbac jihaatin wa ansaxisaa wa wa ansaxisaa ijtihaad falaa hadaar hada caleyhi korkiisa ma aanin salaadii waa ansaxaysaa macnaa gefkiisii waxaas qaad yani aslaxariirsadii yaqiin oo usi hataa agtiisi maqris alxariirsadii qiblada inaa meha ay tahay as ogaada markaasi marka afartii jiha isu salaadii waa ansaxaysaa ki lamaad matalan waxa waaye waay sida qiblada meeshaa ma jirin markaas waxa cadaada qiblada inaa mehi isdukaay ahayn dehdaas dehda kale inay tahay gefkii hore oo ku dhacay aslaxariiseedu yaqiin oo agtiisii ahaaday hortii kalamaad waay markaas dehdaas ay jirtaa afartii jihaad sujugtii salaadii oo ansaxaysaa laakiin waxaa shardi ah markii gefkiisii oo laleeyahay adiga waa geftay inaa gefkiisii gefkiis yani sawaab wax is umaleey in aslaxariirsado inaa sawaab ciso mareey asu xariirsada macnaa waswaasi daahiras waaye haddii is waswaaso oo daahir waa iska waayo salaadii waa bureey waxaa laga rabaa markaasi inaad suubiyo afartija inaad salbo ijtihaad falaa qadaa alayhi talle maayo falaa qadaa alayhi markiiba oo inaas xariira aan rabaa yani sidii usiga oo waswaasii waxay ahay iyo waxay usiga yani yaqiinsa isla xariirsadaan markaas hadii taas wasaas heli aslactis horo gafka aslaa badal waa qabtay haddii yaqiinkaa la xiriirsato gafkiis haddii yaqiin isla xiriirsado waa gafta asiraa markaasay si sawaab wuxuu maleeyay lo xiriirsato salaadii waa ansaxaysaa falaa qadaa calayhi allah subxaana watacaala aclamu subxaan allah raxmat ullahi tacaala aleyh ilahi naxfiis korkiisa ada ay hele waradiya allahu tacaala canhu ardahu ilahi atlaada ahaadee culuumtiisa allahna u anfacee waxaa siri baabu sifati salaati baabu sifati salaati baabu sifati salaati salaada sifaynteedii see u baab yahay masaxaada kan kan maxalkiisi kan waaye tag baabu sifat keligeedi bacsigeediya kitaab kaamil eh alhaan hadda oon sheegayna iska adkaan baabu sifas inta u sheegayna waa ka badan mantiqaa soo galaa maxaa soo galaan soo galay afanadaa soo galaysaa marka baabu sifat naxwigaa ku jiraa intaa baabu sifati salaati macnaha salaada sifaadkeedii markii la sifa sifatu salaad la heli waxaa loo wadaa kayfiyatu salaa salaada kayfiyadeedii waxaa la dhexgalay walu dooday wakamiyatihaa aaromaha halu daro kayfatu salaatu kamiyatahaa sheekha wuxuu ku gaabsaday intaa sheekh nawaawi maahe shaarixiinta waay ku gaabsa imaam nawaawi baabu sifati salaati cilmi asku xer marka waxaa la leeyahay idaatadan oo salaada sifa ibaada salaad loo sifa maxaa ahayd asalkeedii sifa waxay ahayd yani macruuf waaye sifa waxay ahayd yani waxay ka socotay inta waay <clears throat> idaafa bayaaniya waay idaafa sidaa waay ninba sidoo ay sheegay idaafa caam ilalkhaas la adiifiya waay dulba sida ay yihiin ninba waxaa sheegay hmm. dul waxay leeyihiin sifa iyo wasfi mutaraadif waa isfangalaayaan sifa iyo wasfiga waa isfangalaayaan ahluqa xagoodii maxaa sifada hada gashay waxay ciwadka tahay wawdii oo wasfiga ay ciwadka bedelka tahay wasfiga waay sifatu salaa wasfi salaad wasfigeedii yay ka ciwad tahay sinfaanteedii marka rag badan oo yani waaweyn zakashi iyo ragaasi waxay leeyihin waxaa loo wadaa sifatu salaati yani icraabta xaggeedii macnaa min idaafati اlmasdari ila ila lmafcuuli taana arjax ah masdar alabihi maxay sifadii masdar ayna hadii yiri ta'daan ha'daan waxay yani cibarka tahay waaw dii oo wasfiga ahayd wasi le waayo sifa macnaa wasfi sifeyntiim aho macnaha hadda waa min baabi min idaafati lmasdar masdar alabiifi oo yani ila mafcuuli mafcuulki sifeynteedii qil waxaas leha idaafat shay ilaa nafsiya leha waxaa dhan ka bax calaa kuli xaal waxaan ku gaagaarsiina haddii leedihiin alla balbalaadiyo baxsi wey oo faa'iido badan laakiin weli cilmigiis asoo marin amaha imaha waana si sahlan yahay calaa kuli xaal waxaa loo wadaa kayfiyadalika kayfiyadiyaa aada qabtuuhayadaliha sifatu salaad macnaha kayfiyata salaada olajeedada kayfiyatu salaad ala weda kayfiyada maxaa waaye arkaantii waaye abcaadkii waaye hi-aadkii waaye kan waay kayfiyat الصلاة bidhiri صifa macnaheed kayfiyat الصلاة laakin waxaa adhar ah yani yani sidii qawiga e waxaa roona lahay yani nashiraahu yani kayfiya markay kufasiraayeen wakamiyataha yiraahiin maxaa inta cadad baa la sheegahaya salaadii waxaa laga dhigi waxaa laga dhigi id amaanteedii waxaa laga dhigi shabahay af alu shabahay shardigii noloshii lafteeda habka ninka insaanka yani rugniga waxaa lu shabahay salaada waxaa lu shabahay bani aadam nin rugnigii waxaa laga madaxiisi aa lu shabahay shardigii waxaa laga dhigay noloshiisi siree bacdigii abcaashii waxaa laga dhig xibnihiisi aa laga dhigay hay-aadkii waxaa laga dhigay tintiis oo kale eraar ama sariir camal aa shabahay sariir lugahaadii madahaadii sefinyaalkeedii yani xergiiba hadii xerg ay leeda xergaheedii camal loo shubtay yani iyagoo dhammaantoodine waa isku xiran yihiin haddii madax lahayn sariif ma aha bani aadamaa loo shabahay haddiis yani madax lahayn ma socod karo shardigii noloshii haddii oo nolol aslahayn yani shardigii hadii la waayo nolol ma jirayso saaca malaa intaan yani waxay akligii kasi karaan ku wadnaan kamiyana wa kamiyatiina waa ku jiraa kamiyadeedii ahaal aan ficnaa lahay maxaa yeelay sifatu salaad kayfiyadeedii iyo kamiyadeedii maxaa wa waxaa dardahi doonaa alaasata cashara salaasa cashara adhihi doon arkaanuhaa arkaanu salaati salaada arkaanteedii alaaثata cashar tamahi saddex waayo kamiya waayo kayfiya inta imaan doonta waa inta yani imaan doonta iaadkii ruknigii fardigii kayfiyaadkii waa intaas marka halaad kayfiyaad baabu sifati salaati min idaafati lmasdari masdarka alhadifi sifaanteedii salaada la sifeeyo masder la sifeeyo ila lmafcuuli loo adeefi kayfiyadii alu macneeyaa intaan kuli arkaanta abcaad hay-aad kuli waawa yani kayfiya waay sirada wa intaa lasoo sheegay salaasa cashar kamiyadiy waay arkaan waaa la yiraa maxaa la yihi arkaanta rukni walba shuruud asliha shuruط lhirا shuruط اarkani shuruu arkan asliha rukni walbe yani waxaas yeelahaa as yeela doonaa yani shardigaas yeela doonaa rukni walba shardigaas yeela doonaa madhow insha allahu tacaala hadii ilaahay oo nagaarsiya waa ogaa doonaa abcaad waa ogaa doonaa hay-aad waa ogaa doonaa hay-aadii ta insha allahu taala maxaa yeelay يعني ركن والبع وحلو سني أتوتا أصليها معنى أشياء واجب واجبي أسئيو أشياء لو سنيي مصنفك رضي الله تعالى عنه وأرضى من نواوي مواعيسيا إن شاء الله خير أكو قالين أن شيء شيخنا عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة حديث آخري عليها صالحين كما قال شيء شيء مرة عود رحمة سودقيساء حديثه الشيخ xadiiska mawquuf waaye yani afar saxaabi waaye markii musanifka as oofsadi rugniga waajibiyaalkiisii asoo oofsa horo asoo oofsadi waajibaadkii sunantii walasoo shuruudii marka waxaas leeya akmaluhu akmaluhu akmaluhu akmalkiisii majeda waxaa la xariirsadaa markaa kabacdi hay-aad mm-hmm. aa la xariirsa doonaa yani da isku daba xijiyey hay-aad isku xijiyey marki akmaal asadi waxaa isku daba xijiyey asdagaal oo isku xijiyey hay-aad markaan marki waxaan ogaani markii la heri shaaha kitaabu salaad markii soo hiri waxaan ogaani awqaatu salaad oo kusoo ogaani salaadii halka mutlaqada ahayd oo waktiga aan lahayn waa kusoo ogaani oo oo sabab aan lahayn sabab mutaqadim iyo muqaarin aan lahayn waan soo ogaani oo la dukahaayey taa oo waktigeeda oo waktiyaala yani aladugteedana waa waktiyaalaha barkood in ladugta xaaraamka eed waa soo ogaani oo laxarim waxaan soo ogaani shuruud lwujuub waa soo ogaani waxaa la yihaha waa saas wax la yihaha waa soo ogaani sunankii oo qabla duquli salaadna waa soo ogaani kuwa dhigan wadnaa inti salaada la gelin waxay suna ahaa waa soo ogaani aadaankii iyo aqimatii ay ahaayeen alka sheega istiqbaal qibla gooni ahaana sheeka baab as uguntami an soo marni si hadda eed waay si hadda an soo marni waa istiqbaal qibla hadda an soo mareeni inta faslun fasl dhan as as gooni uga yeeli inta ogaani waa soo xusay gooni ahaana sheeka as uqortay macanaa dalika yani sixatu salaad shuruudeedii ay kamid tahay istiqbaal qibla sixatu salaad min shuruudi صxati salaaday kamid tahay salaada asixideedii shuruudeed ay kamid tahaan hadda waxaan guda aan bilaabeynaa arkaanta fi abcaashi fi waxaan leenahay arkaanuhaa arkaanu salaati salaada rugniyaalkeedii alaaثata cashara taman iyo saddex waaye tama iyo saddex waaye tama iyo saddex waaye alawalu ka horeeyo niyt niya waaye in salaa fardan hadii fardi asdukaa rafta wajaba waxaa waajiba asdu ficlihi fardigaasi samayntiisii ama faladiisii qasdigeedi qasdaa waajiba watacyiinu fardigaasi yani cayinadiisii awaajiba sheegi doona insha allah walasaxu wajubu olka fiyooda badan wujub niyati اfardiya fardinimada diinteedii wujuubkeeda waaye duna alidaafa adeefin oo loo adeefin ila llahi tacaala wainahu waa marka ishaani sixu waa saxaa binita qoraa ku asaxaa waabsuhu saale waaye qada oo la yeesay niyat ladaa ku asaxaa wannaflu bilwakti aw isababi sunadii oo waktiga usaaxib ahayd ama sababka usaaxib ahayd kalfardi fardigaa la soo tahay fiama sabaa waxay soo dhaqay in arkaanha arkaan الصalaaةi aلaaثa caشhر kama isdx waay aniyt niy waay fain salaa adaw dugto afkii fardan fardi wajaba waxaa ku waajibaa qasdu ficlihi ficlfardi fardiga falidiisii okasadkiisii aa ku waajiba iyo watacyiinihu cayinadiisi aa ku waajiba walasaxu qoolka fiyowd badan wujuubu niyat fardiya fardinimada niyadeedii wujuubkeedi waay dun idaafati adeys la-aan il llahi taala loo adeeso kayfiya abcaad iyo arkaan iyo hay kuli waa ka sheegna quramo kala wax ka waranay haddana waxaa ogaa doona abcaad waxay tahay hay-aad waxay tahay insha allah ma dhow waxaa niri yani kul rugni walba waxaa isleeyaha sunna oo la suneeyey macnaa oo iyo yani waxaa isleeyahaa macnaha wax waajibay musanifka marka is oofsaday waajib rugniga waajibaadkiisii iyo sunantiisii iyo shuruudkiisii waxaa is leeyahay asalaaduna waakmaluhu waxaa isku dawa xijiyey shale waa soo sheegnaya muda waxaa isku dawa xijiyey bilhay-aat waa kaa waxaan ogaani markii lii kitaabu salaati macnaha waxaan soo ogaani awqaatu salaad waa soo ogaani salaad yaalka salaad yaalkii mudlaqa ahaayeen ki oo wakti ki oo magaciis oo yani oo waktiga lahayd i ki oo magaciisi sababka lahayd sabab mutaqadim umaarin wakaas hadii oo ki la xarimi hadii latuugta xaaraamka ahayd waan soo ogaan oo lagala xarimi shuruud lwujuub waxaa la yiraa waan ogaana sunantii oo magaciis salaada horteeda la galaayna waa ogaani aadaankii camal waaye salaada horteeda sunaahaa iyo akimidii istiqbaal qibla waa lasoo xushay gooni ahaana loo xusay maca dalika waxaad kamid yaha usia shuruudka sixata salaada kamid ahaa hadda waxaan bilaabeynaa aan waxaan galaynaa arkaantii iyo abcaasi iyo ha-aadkii wakaas imaam nawowi waxaa jir radia allahu tacaala canhu arkaanuhaa arkaan salaati salaada arkaanteedii hmm, arkaanteedii ثaلaaثaةa caشhaرa tamay saddex waaye ruknan oo min rukni rukniga xaggiisa ah tamay saddex rukni waaye ثaلaaثa caشhaرa tamay saddex waaye ruknan oo min rukni rukniga xaggiisa ah intaa waay hadii rukniga walaa